العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط السادس من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidka afar iyo afartanaad ayuu ka bilaabmayaa baabkuna waxa weeyaan baabu الصبر وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي wuxuu ahaa wiil oo abu طلحة uu dhalayu mid jiran oo xanuunsanayu ah wiil yaroo abu طلحة uu dhalo abu cumayr la dhihi jiray oo anas hooyadii ay dhashay isku hooye ahaayeen hooyadii umu sulaym ahayd yaa jiranaa abu طلحana aad buu wiilkaa u jeclaa caruurta marka loogu jecel yahayo kolkay tallaabo baranayaan af baranayaan iyo waqtigaasuu ahaa fakharaja abuu alxa abuu alxaa gurigii ka baxay faqubida asabiyu canigii baa la qibdooday oo naftii ka baxday falamaa rajaca abuu alxa abuu alxa markuu soo noqday buu qaala wuxuu yidhi maa facala bnii inankaygii muxuu sameeyey suu yahay wiilkaygii qaalat ummu sulaymin umu sulaym baa waxay tihi umu sulaym bintu milxaan wahiya umu sabiy canuga hooyadii weeyaan anaskan xadiidka warinayana hooyadii weeyaani huwa askanu maa kaan si uu ahaada markuu ugu deganaa weeye maan hadda unbu ugu degan yahay marka iyadoo deganada waxay ka wadaa geeri iyo dhaqdhaqaaq la-aan xaraka la-aantay ka wadaa isna wuxuu u qaatay deganidaasi inuu yahay inuu raystay marka iyadoo xeelad bay ahayd ay u samaynayso ninkeeda u samaynayso o ay ku sabirsiinayso faqarabat ilayhi alcashaa'a cashay u soo dhowsa cashay soo hordhigtay fatacashaa waa casheeyey uma asaaba minha iyaduna way isu qurqurxisay isu hagaajisay oo markaas ayuu muxuu ahaa iyadiina muxuu u galmooday falamaa faraga markuu arrintiisii dhammaystay bay qaalad waxay tidhi waaru sabiya canuga astura canugii waa dhintay asturay ku tidhi marka markaa isla markii amayna ahayn kolkii aroortii salaadii usii baxayey ayay arrintaa u sheegtay arrintaasuna waxay ahayd arrin carabta caadadeeda ceeb ku aho qof mayd guriga uu u yaallo inuu haween xaggooda aado way la xumayd dhaqan xun bay la ahayd arrintaasu marka ka cadhooday falamaa asbaxa abu طalxata radia allahu canhu markuu abu طalxa waa berisay buu ataa rasuula allahi salى allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka alle uu u yimid faأkhbarahu wuu u waramay isagoo iyadii dacweynaya faqaala markaasu wuxuu ku yidhi nebigu salى الlه alay slam carastum اleyla caawa ma aroosteen ma is aroosteen yani ma is aragteen qaala nacam qaala markaasuu nebiguna yidhi salى الlه alيه wasalam allaahuma baarik lahuma alla u barakee yani xalay wixii ay sameeyeen alla u barakee fawaladat ghulaaman wiil bay dhashay cabdullaahi bnu abi طalxa loo bixiyey faqaala lii abu طalxa abu طalxa wuxuu yidhi ixmilhu qaad xataa taأtiya bihi الnabiya salى الlahu عalيyh wali waslm ilaa ad nebiga ula tagto nebigu inuu anqariyo taxniik u sameeyo ayuu rabaayo markaasu wuxuu yihi nebiga u gee wa bacaثa macahu wuxuuna ku daray bitamaraatin xabado timir ayuu ku daray faqaala markaasuu nebigu sal الla alay slm markuu anas u geeyey isagoo geeli zakada suntaaya buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi amacahu shay-un kolkuu u sheegay wiilkanaa dhashay xalay oo laygu soo daray oo yuu wuxuu yidhi wax ma la jiraa yani wax lagu loogu taxniikiyo qaala nacam tamaraatun haayo xabado timir ah ayaa la jira faأkhadaha الnabiyu salى الlahu عalيyh wali wasalam nabiga ayaa qaaday famadaqahaa waa calaliyey ثuma akhada min fiihi afkiisuu ka soo qaado fartuu ku soo qaaday fajacalahaa fii fi sabiyi wuxuu yeelay canuga afkiisa fiida labada fii ee isdaba taalla fiida hore waa midday xarfu jarka ahayd midda dambena waa bimacna alfam yani fii fami sabiy canuga afkiisii buu geliyey uma xannakahu waa ugu dhanxalageeyey yani dhanxalagu xanagu u marmariyey wa cabdallah cabdullaahi buu u bixiyey wiilkii habeenkii marka calool galay weeyaane u duceeyey ducadii inay wiilkaas uu helayna riwaaya soo socotaa sheegi doonta mutafaq calayhi <clears throat> wa fii riwaayati lilbukhaariyi qaala bnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu yidhi xadiidkan kada kolkuu wariyey faqaala rajulu min alansaar nin ansaareed baa wuxuu yidhi fara'aytu tiscata awlaadin waxaan arkay sagaal wiil oo kulluhum qad qara'uu lqur'aana dhammaantood qur'aanka wada xifdiyey yani min awlaadi cabdillaahi almawluud cabdullahiga habeenkaa calool gala ee dhashay wiilashiisii ah yani barakadii nebiga alay sala slam ducadiisa allow xalay waxay sameeyeen u barakeedii uu yidhi waa heleenoo wiil baa u dhashay markaasuu wuxuu leeyahay nin goobjoogaha kolka xadiidka la warinayay baa wuxuu yidhi waxaan arkay sagaal wiil oo wiilkii habeenka calool galay uu dhalay oo dhammaantood wada qaari'in ahoo qur-aanka xafidsan wa fii riwaayatin limuslim riwaaya muslim oo sii faahfaahinaysa arrintaas sida islaamtu xeelad ugu samaysay odaygu si u sabri lahaa ay ugu samaysay buu wuxuu yidhi maata bnun liabi طalxata min ibni sula min ummi sulaym waxaa dhantay wiil oo abu salaam abu طalxa uu dhalay oo abu طalxa alansaarina magaciisa waxaa la dhihi jiray zayd ibnu sahl baa la dhihi jiray radia allahu canhu oo umu sulaym uu ka dhalay anas hooyadii ah ayaa dhintay faqaalat liahlihaa ciddeedii bay waxay ku tidhi laa tuxadiثuu abaa طalxata bibnihi xataa akuuna ana uxadiثuhu yaanu qof ha uga warramina abu طalxa wiilkiisa geeridiisa ha u sheegina ilaa an anigu uga sheego anaa si xeelada oo ku sabro ugu sheegaye qofuuna ha u sheegin sida u jeclaabay ogeydo fa jaaءa waa yimid faqarabat ilayhi cashaa'an cashay soo hordhigtay faakala waa cuno washariba waa cabay uma taصanacat lahu way isu hagaajisay axsana maa kaanat tasanacu qabla dalika siday hadda ka hor isu hagaajintahay ninkeeda isugu hagaajintahayd sida u fiicnayd yay isugu hagaajisay fawaqaca bihaa waa u galmooday falamaa ra'ad markay aragtay annahu qad shabica inuu dhergay wa asaaba minhaa iyadii xaggeediina marka uu u galmooday ee qaalad waxay tidhi yaa abaa طalxa abu طalxow ara'ayta bal ka waran low anna qowman acaaruu caariyatahum ahla beytin fatalabuu caariyatahum alahum an yamnacuuhum hadday cidi cid alaabteeda ay caariyeeyaan oo caariyadii ay ka dalbaan oo alaabtii aan caariyeynin noo soo celiya ay yidhaaheen ma heli karaan inay u diidaan oo yidhahan idin siin mayno qaala laa maya buu yidhi ma heli karaan waa inay is u soo celiyaan faqaalad markaas waxay tidhi faxtasib ibnaka wiilkaagii hor alle geyso marka wiilkaagii caari u ahaa alla nasiiye allihii baana qaatae sabir qaala faqadiba waa cadhooday abu طalxa abu طalx uu ka cadhoodayna waxaa weeyaan qarintii ay ka qarisay ee ay janaabada gelisay isagoo mayd uu u yaallo isagoo caadadii carabta taxraacaya uma qaala markaasu wuxuu yidhi taragtinii waad idaysay xataa idaa talabaktu markaad yani janaabada aan galay buu ka wadaa uma akhbirtinii bibni markaasaad wiilkayga iga warramaysaa faاnطalaqa waa baxay xataa ataa rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali slm rasuulka alle uga yimid faأkhbarahu bima kaana wixii dhacay buu uga warramay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wali slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yihi allahuma baarik baaraka allahu fii laylatikuma caawadiinii waxay aada samayseen allaha idiin barakeeyo ayuu ku yidhi marka abu طalxa wuxuu uga warramayaa nebiga sal اla alay slm nebiguna uu weydiiyey wixii xalay dhex maray isaga iyo islaantiisa arrinta sidaas oo kale oho qofku labada qof ee zawjooyinkii uu ka warramo wixii dhex maray labadooda uu dhex maray uu ka warramo guud ahaan iyadu mamnuuc maaha laakiin in tafaasiil lasii dhex galo oo wixii la isweydaarsaday ereye iyo ficilka meesha ka dhacay iyo si tafaasiil ah loo dhex galo taasa iyadu xaaraama laakiin inuu dareensiin iyo guudmar iyo waxyaalo sidaas oo kale ah sida tantada oo kale xalay markan wuxuu leeyahay way islaantii saasa i gasho janaaba igu rido yani xalay isagiyo islaantiisina is arkeen buu ka warramay laakiin masii tafsiilinayo qaala markaasu wuxuu yidhi fa xamalad way uuraysatay qaala anasna wuxuu yidhi wa kaana rasuulu llahi sala lla alay slam wiilkii dambe markaa siduu ku uurgalay waa la sheegay siduu ku dhashayba iyaduna si la yaab lahoo qariiba ahaydoo tiibu haddana ka warramayaayo wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala alla alay slam fii safarin rasuulka alla safar buu ku jiray wahiya macahu iyaduna ay la jirto iyadoo uur leh ay safarka kula jirta safarkaasuna qasabtu inuu haban filaya wa kaana rasuulu llahi sal ly slm rasuulka allana wuxuu ahaa idaa ata almadiinata min safarin kolkuu madiina yimaado ee safar uu ka soo galo laa yatruquhaa turuuqan ma aanu u soo habeengeli jirin habeen imaatinkaa turuuq la yidhaahaa taariq guure ninkaan innaga ku magacawno oo kale waa kay carabtu taariq ay yidhaahaan allana uu leeyahay wasamaa'i wataariq marka wixii habeenkii socda habeenkii guura ayaa eh, turuuq habeen guuritaankaasa lagu magacaaba marka habeennimo ma soo geli jirin waa kan xadiidkii kacb ibni maalik ee dheeraana ku soo maray inuu maalinnimo oo barqa-a ah soo geli jiray raggana inuu udiidi jiray inaa haweenka habeennimo loo yimaado iyagoo laga maqnaa meel dheer laga maqnaa ilaa isdiyaariyaan oo ishagaajiyaan fadanow min almadiina madiinay usoo soo dhowaadeen fadarabaha almakhaadu fooshii baa qabatay faxtabasa calayha waxaa ku hadhay abu alxa abu alxa ku hadhay oo jeyshkii iyo nebiga alayh salatu slam ka hadhay oo islaamtii foolanaysay ku hadhay waاnطalaqa rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali slm rasuulka alle iyo dadkiina waa socdeen qaala anas baa wuxu uhi yaquulu abu طalxa abu طalxa wuxuu dhahayey inaka taclamu yaa rabbi rabbi abu طalxa marka ka xumaaday rasuulka salى الlahu عalيه wali wasalam oo uu ka hadhay waana qasabna ay ku tahay taasuu marka ka ishtakoonayaa allana markaas uu u xallinayaa innaka la taclamu yaa rabbi adigu waad og tahay rabbi ow annahu yucjibunii inuu iskay jeclaysiinayo oo aan jeclaho ila fiican yahay an akhruja maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam idaa kharaj rasuulka alle markuu baxo inaan la baxo wa adkhula macahu idaa dakl markuu soo noqdee soo galana aan la jiro oo la soo galo inaan jeclahay rabbiyo waad og tahay waqad ixtubistu bimaa taraa waxaana la igu xabaasay waxaanaad arkayso isla markiiba marka islaamtii fooshii sii daysay kolkuu hadalkaa yidhi islaamtii fooshii sii daysay taqul umu sulaym umu sulaym ba waxay dhahday marka yaa abaa طalxa maa ajidu aladii kuntu ajidu inطaliq wixii xanuunkii hayay hortii hore waa iga baaba-ay o waxaan hortii hore dareemaya ima hayee ina bixi na wadi faاnطalaqnaa waan soconnay wadarabaha almakhaadu fooshii baa qabatay xiina qadimaa markay madiine soo galeen fawaladad gulaaman wiil bay dhashay sidaasu marka wiilkaasuna ku dhashay isagoo jihaad laga soo noqday muxuaha buu dhashay wiilkaas faqaalat lii ummi hooyadii umu sulaym baa waxay tidhi yaa anas anasow laa yurdichu axadu xataa taqduwa bihi calىa rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wali wasalam qofina yaanu naas siinin ilaa aada rasuulka alla sala lla alay slm kagala jarmaado oo rasuulka candhuuftiisa wuxuu ku anqariya ugu horeeyo falamaa asbaxa markuu waaberiistay baa ixtamaltuhu aan qaaday faاnطalaqtu bihi ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulka alle ayaan la aaday oo aan u geeyo marka aan qariyey wadakara tamaama alxadiid xadiidka dhammaystirkiisii ayuu sheegay oo marka xadiidka intii qaarkiina waa kaan soo marray inuu wax la ma wadaa uu yahay oo ninkaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam uu anqariyey oo ugu taxniigii ugu sameeyey markaasuu wiilkiiba malabsanayay oo markaasuu nabigana alayh isalaatu wasalaam ku maadsaday oo yidhi ansaar jacaylkeeda timir ay jeceshahay feeriya wiilkii yaraa caawa dhashay kole kuta uu timirtiisu u dhadhansanayo u macaansanayo وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل laysa الشhديد bالسرعة ma aha xoog badanuhu legdin badanaha ma aha suraca waa min asarc sarciguna waa legadka legdinta weeyaan yani ma aha qofka legdinta badan ee qof walbaba legdeen dhinaciisa dhulka la dhigin ma aha qofka xooga badanu inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab xoog badanuhu waxa weeyaan qofka naftiisa hanta ee naftiisa ka adkaan kara markuu cadhoodo kaas weeyaan ka naftiisa ka adag yaa ah xoog badane dadka ka adag ma aha xoog badana yani kana kaga haboon in xoog badana lagu magacaabo muttafaqun calayhi waana soo noqon doonaa xadiidka lix boqol afartan iyo toddoba ayuu ku imaan doonaa in sha allah wasuracatu bidami saadi wafatxi ra suraca la yidhaaha calaa wasni fucala wa amhilat lmubaalaغay ka mid tahay wa asluhu cinda alcarabi man yasracu nnaasa kahiira ninka dadka aada u legda kaasaa la yidhaahaa wa can sulaymaan bni surada radia allahu canhu qaala kuntu jaalisan maca annabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga alle ayaan la socla fadhiyey agtiisaan fadhiyey wa rajulaani yastabaani isagoo laba nin ay iscaayayaan isku caraatamayaan wa axaduhumaa midkood qad ixmara wajhu wejigiisi uu guduutay wantafakad ay dibirtay oo foodhacday awdaajuhu muxuu ahaayey wadajaynkiisuna xawlalmariidyadiisu wadajayn waxaa la yidhahaa labadaa xidhidh ee hunguriga labadaa hareerood ka kala ah ee aada iyo aada marka u garaaca ee dhiiga badan leh kuwaasa la yidhaahaa midba aada u cadhoysnaayo wejigiisii doorsoomay oo Eh, xididadiis iyo dhiiggiisu aad u karay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi inii la aclamu kalimatan anugu waxaan garanayaa eray oo low qaalaha hadduu dhihi lahaa ladahaba canhu maa yajid uu ka baabi'i lahaa waxaan kale uu helaya cadhad ay ka baabi'i lahayd marka sabirka waxa weeyaan waxyaala lagu kasbada baa jiri kara marka kanu waa sawirka kolka la cadhoodo xadiidkan min xadiidkii horeba waxay ku saabsan yihiin sabirka marka la cadhoodo nafta la celiya la sabro oo shaawatulgadab laga adkaado taasay ku saabsan yihiin marka waxyaala waxaa jira cadhada la iskaga baabi'iyo baa jira markay qofka cadhadu qabato oo ay kamid tahay halkan soo socda ee cawdubilaysiga ah iyo isaga oo biyo laysku shubay iyo isaga oo siduu horta hore ah iska bedelay iyo waxyaala sidaasa low qaala acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim hadduu dhihi lahaa acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim dahaba minhu ma yajid waxa uu helaya waa ka tegi lahaa ile shayطaan baa kicinaya hurinaya marka shayطaankana dikriga alla lagaga cararaa shayطaanku marka waa ka carari lahaay oo cadhadu waa ka bi'i lahayd faqaaluu lahu markaasay ku yidhaha ninkii baa nin baa u tago oo ku yidhi ina الnabiya slى اllahu عalayhi waalih waslama qaal tacawad biاllahi min الshayطaani الrajiim ka cawdubillayso alla ka magan gal shayطaanka rajiimka ah muttafaqun caleyh marka ma aanu yeelin aad bu u cadhaysnaa wuxu ui maynaan waa lahay baad moodeysaa miyaan waa lahay markaad leedihin acuudu billahi dheh ma waali anigu cadha aada u haysay marka ninkaas muttafaqun caleyh wa can mucaadi bni anasin radia allahu canhu mucaadi bni anas aljuhani رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآلي وسلم قاaل من kadma غayضا qofkii qariya caro oo carada isku celiya wahuwa qaadirun isna uu karaayo calىa an yunfidahu inuu fuliyo oo qofka u caraysan yahay uu ku tunto oo waxa uu muxuu ahay la maagan yahay uu ku sameeyo isceliyo oo marka naftiisa ka adkaada tabar la ma aha oo hadduu tabar hayo wax walbaba samayn lahaa kaasu maaha waa isagoo awood leh oo ka argoosan kara haddana naftiisa ka adkaado is celiya dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala alla wuxuu ugu yeedha calaa ru-uusi alkhalaa'iq dadka dhexdooda ayuu alla uga yeedha yowma alqiyaama xataa yukhayirahu ilaa uu ka doorgeliyo min alxuuri alciini haweenka jannada ee xuurulcinta la yidhaaho maa shaa intuu doono xuurulcinta intaa doonta ka qaado lagu dhaho ka doordooraado ah ka xulxulo marka alxuur waa jamcu xawraa xawraana marka waxaa weeye min alxawar ayaa laga keenaa xawarku waa cadaanta alciinna waa jamcu caynaa caynaana marka waxaa la yidhaha midda indhaha waaweyn ayaa la yidhaahaa yani haweenka cadcada indhaha waaweyn oo qurquruxda badanee jannada ayaa la dhahaya ka xulo rawaahu abu daawuuda wاtirmidiy wa qaala xadiiثu xasan abu daawuud magaciisa waxaa la yidhaahaa sulayman ibn alashcaf asijistani radi allahu canhu tirmidina waa kan hadda ka hor soo mara waxaa la yidhaahaa abu ciisa moxamed ibn ciisa bni sawra ayaa la yidhaahaa marka labadaas ayaa wariyey waana xasan buu yidhi abu tirmidi ayaa yidhi waa xasan xadiidku waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaanoo sheikhu اlalbani waa ku raacay oo wuxuu xasan kaga dhigay fi kitaabihi صaxiix اljaamic الصaغيir wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala lلnabiyi salى اllahu alayh wali waslm nin baa nebiga ku yidhi salى اllahu alayh wali wasalam awsinii ila dardaaran qaala markaasuu wuxuu yidhi laa taqdab ha caroonin faradada miraaran wuu ku celceliyay dhowr goor oo mid walba uu dhahayay ila dardaaran oo waxay far qaala isna wuxuu dhahayay laa taqdab ha cadhoonin ha caroonin taas uga kici waayey nebigu sala allau aleyh wasalam marka ha caroonin marka uu leeyahay cadhadu asalkeeda iska keenideedu mid khiyaar ku dhisan ma aha oo qofku inaanu cadhooninbaba wixii laga cadhoonayo markii lagu sameeyo ma suuroobi karayso ilaa qof uun alla u naxariisto aada xaliim u ah mooyaane laakiin inuu isceliyaa buu qofku heli karaa taas weeyaan midii uu fari karo yani wuxuu leeyahy markaad cadhooto cadhadaada ha fulinin rawaahu lbukhaariy bukhaari ayaa wariyey oo waana soo noqon doonaa raqam sitmiya tisca wa halaaثiin ayuu kusoo noqon doonaa ayb <clears throat> marka waxaa weeyaan saddexdan tadaa xadiid mise ah, saddexdan xadiid eh, afartan xadiid ee isku xigay dhammaantood waxay ku saabsan yihiin in kolka qofku uu caroodo naftiisa uu celiyo oo sabro oo carada uu iska baabi'iyo iyo ku saabsan yahay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam maa yazaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'mina kama zuulayo kama zuulayso balaayada iyo dhibaatadu ninka mu'minka iyo naagta mu'minada ah fii nafsihi xagga naftiisa jirkiisa iyo inay ugu dhacdo wa waladihi iyo ilmihiisa wa maalihi iyo xoolihiisa xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu alle kala kulmo wamaa calayhi khatii'a isagoo wax dembi aan lahayn oo dembigii oo dhan musiibooyinka ku dhacayay ay ka baabi'iyeen qandho qabanaysa jiro qabanaysa calooshoo xanuunaysa ilig xanuunaya madaxa laga qabanayo wax sidaasa eh, ilmaho wax ka noqonayo maalkoo wax ka noqonayo sidaa sidaas ugu socoto oo mid waliba sidaas markuu soo maro dembiga loogaga ridaayo ayuu qiyaamaha imaanaya isagoo dembiba aan lahayn oo dembiga laga maydhay rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan sheekh alalbani waa ku saxiixiyey fi saxiix اljaamic الصaغيir wa silsilaة اlaxaadiiث الصaxiixa wa can ibni cabaasi radi allahu canهuma qaal qadima cuyaynatu bnu xisnin waxaa yimid madiino yimid ninka la yidhaha cuyaynatu bnu xisnin alfazaari oo hadda ka horna aan soo marray inuu nimankii madaxda reebaadiha ahaa ee nebigu sal ly slm qanayntii xunayn uu aada wax uga siiyey ka mid ahaa oo nin reebaadiya oo qallafsan ahaa oo nebiguna sala allahu alay slm uu ku magacaabi jiray alaxmaq lmutaac uu ku magacaabi jiray ninkaasaa madiino yimid waqtigii cumar ibn khadaab radi allahu canhu amiiru lmu'miniin ahaa ayuu madiino yimid fanazla wuxuu kusoo degay cala bni akhiihi wiilkii walaalkii uu dhalay ee la dhihi jiray alxuru bnu qays ayuu kusoo degay wa kaana ninkaas xuru bnu qays ee adeerku loo yahayna wuxuu ahaa min annafari jamaacadii buu ka mid ahaa aladiina yudniihim cumaru radia allahu canhu uu cumar soo dhoweyn jiray majliskiisa la fadhiisan jiray ahlu shuurahiisa ahay uu la tashan jiray ayuu ka mid ahaa wa kaana alquraau dadka qaari'iinta ahna waxayna ahaayeen asxaaba majlisi cumara radia allahu canhu wa mushaawaratihi majliska cumar ragga jooga ee u imaanaya ee la fadhiya ee uu la tashanaya iyaga ahaan jiray kuhuulan kaanuu waayeella ha ahaadeen oo shubaanan ama dhalinyaro ha ahaadeene marka dadka culamada buu soo dhaweyn jiray ee waxgaradka ahee ahlucilmiga buu soo dhaweyn jiray cumar radiallahu canhu oo la taliyayaashiisa ahaan jiray kuwa jaahiliinta waxba aan garanaynin iyo ma aanu soo dhoweyn jirin fa qaala markaasu wuxuu ku yidhi uyanatu cuyeynatu bni xusni baa ku yidhi libni akhiihi wiilkii adeerka uu ahaaye alxur bni qays buu ku yidhi yabna akhii war adeer laka wajhun cinda hada alamiir ninkan amiirkan kada cumar buu sheegayaayo weji baad ku leedahay oo waa ku xurmeeya waa ku soo dhoweeyaa faاstaadin lii calayhi iiga idan طalb inaan u imaadaan rabaaye iigeeyo idan iisoo weydii faاstaadana waa u idan طalbay faadina lahu cumaru radi allahu canhu cumarna waa u idnay falamaa dakala markuu soo galay buu qaala wuxuu yidhi hiya bna alkhaaab hayeena khaaabo bal waran fawallaahi maa tucطiina aljazla wax weynna ma siisid walaa taxkumu fiina bilcadli cadaaladna naguma xukuntid faqadiba cumaru radia allahu canhu cumar waa cadhooday cay buu kala daalay mooyaane marka wax uu danuu sheegtay iyo waxba muu jiro iyo wax la talis oo la yimid iyo waa ku caraatamay marka cumara wuxuu ahaa amiiru lmu'miniin baahay khilaafadii buu hayay muslimiinta oo hayay marka khilaafaduna waa masab caaliya weeyaano in xushmadiisa la ilaaliyo loo baahan yahay markaasuu cumar sidaas u carooday xataa hama an yuuqica bihi ilaa uu kaga hameeyey inuu ciqaab ku dejiyo faqaala lahu alxur alxur bna qays baa wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin in allaha tacaala qaala linabiyihi sala allahu alayhi waali wasalam alla wuxuu ku yidhi nebigiisii khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin cafi qaado oo khayrkana wax far oo dadka mxua makasta ana ee jaahiliinta ana iskaga jeesto ha ka ficil qaadanin saasuu alla nebigiisa ku yidhi wahada min aljaahiliin waina hada min aljaahiliin kana jaahiliintu ka yahay marka kan waxba ha u cadhan waxba hadalkiisa haka qaadin dadkii alle uu yidhi iska dhaaf nebiga ku yidhi buu ka yahay wallahi ibnu cabaas baa marka leh allaan ku dhaartay maa jaawazahaa cumaru cumar ma aanu dhaafin aayadda ma aanu gudbin xiina talaaha markuu ku aqriyey bas isagoo aada u cadhooday kolkuu cadhoodana nin aada u cadho kulul buu ahaayoo eh, muxuu ahaayey eh, isagoo aada u karkarayo aada u cadhaysan buu aayaddan markuu ku aqriyey ku waaniyey buu isla markiiba qaboobay aadiiba ku waana qaatay marka waxyaalaha cadhada la iskaga bixiyo yaa ka mid ah eh, qur'aanka in qofka la xusuusiyo dadka la jooga iyo ay xusuusiyaan ama isaga uu xusuusto aayadaha iyo eh, arrimaha kusoo saabsan iyo uu aqriyo wa kaana wuxuuna ahaa cumaru radia allahu canhu waqaafan cinda kitaab اllahi tacaala kitaabka alle kii ku joogsaday een dhaafin ee markii loo soo qabto ee loo soo deliishado ku joogsada buu ahaa bimujarad aayaddaa lagu kor aqriyey oo la xusuusiyey buu khalaas ku qaboobay radia allahu canhu rawahu lbukhaariy isna wuu soo noqon doonaa raqam hulhumiya sabca wa hamsiin ayuu kusoo noqon doonaa wa can ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali slm qaal inahaa satakunu bacdii aharat waumuuru takrahuunaha inahaa qisadu waxay tahay satakunu inay jiri doonto bacdii aniga dabadeed aharatun eex iyo umuurun tunkiruunahaa arrimo aad la yaabtaan ood qoonsataan ayaa dhici doona oo dadka madaxdiinna ka dhici doona inayna xuquuqdii allahaydan idiin ogolaanin oo qaraabadooda iyo dadkoodii iyo ahalkoodii ula exdaan iyo naftooda iyo yaa dhici doonta qaaluu markaasay waxeen yaa rasuula allahi famaa taamuruna maxaadna faraysaa qaala markaasu wuxuu yidhi tu'adduuna alxaqa aladii calaykum waad gudanaysaan inaad gudataan baan idin farayaa xaqa ay idinku leeyihiin idinkor saaran oo daacada iyo nasiixada iyo waxay idinku leeyihiin wixii dan muslimiinta oo ay ah qabanayaan aada la qabataan oo ay aydaan dhihin iyaguba xaqa iyaga nama siiyaan annaguna marka waan injixaabinaynaayo waxba uma la shaqayn mayno ha dhihina xaqiina iyo idinku guta watas'aluuna tas'aluuna allaha aladii lakum xaqa aada leedihiinna allaad weydiisanaysaan alla inuu xaqiina idinka siiyana weydiista idinkuna marka xaqiinii ka soo baxa marka labadaa xaq waa inaan la isku xidhin waajib baa saaran dadka madaxda oo dadkan ay madaxda u yihiin muslimiinta ah ka saaran xuquuqna muxuu ahaayey waa ku leeyihiin laba marka xuquuq mutabaadala ah lagu leeyahay marka hadday kuwana xaqoodii ka soo bixi waayaan in la isku xidho annaguna xaqoodii uma ogelin la yidhaaha ma aha wax alla wixii noocaas oo kale ahee xuquuq mutabaadala isku lehina sida oo kale weeyaan ninka iyo naagtiisa ilmaha iyo waalidkiisa ilmaha waalidka hadduuna ilmihiisa kolkuu yaraa aanu soo korinin oo u dayacay oo aanu xaqiisi kasoo bixin markuu weynaadee nin noqday isagana uu shaqayso oo odaygiina uu marka uu howlgabay inuu yidhaha isba markaan yaraaba ituuray aniguna odaygan ha iisoo dhaweynin waxba siin maaye ma aha haweenayduna sidoo kale wey ninkeeda hadduu aqiisi xaqeeda ilaalin waayo inay iyaduna xaqiisa ilaalin weydo ma iyadu marka qof waliba xaqiisa hortaa ka soo baxo xadiidkana waa muttafaq calayhi wuxuuna ku iman doonaa raqم ستمية وسبعين والأثرة الانفراad بالشhay caman lahu fiihi xaq ahara iyo isti'haar labadaba waxaa la yidhaahaa xaqi mushtaraga ahaa oo qofu isagu iska qaato oo dadkii kale xaqa kulaha aanu wax ka siinin iithaar baa isagu jiro oo cagsigiisa ah oo waa inuu qofku xaqii uu wax ku lahaa isagu uu ka tanaasulo oo dadkaa kale ee lalahaa uu ku horraysiiyo isaga iska horraysiiyo kaasaa la yidhaha وعن أbي يحيى سيد بن xضyر رضي الله عنه أن رجuلا من الأنصاaر qاaل nin ansaareed baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah alaa tastacmilunii kama stacmalta fulaana miyaadan ishaqaalaynaynin sidaad hebel u shaqaalaysay caamil waxaa lagu magacaabi jiray qofka xaakimka ahee meel shaqo u madax ka noqdo loo dhiibay baa la dhihi jiray marka madax miyaadan iga dhigaynin oo shaqo aadan ii dhiibaynin sidaad hebel ba aad dhiibtay hebelkaasna waxaa la sheegana camr bn alcaas inuu ahaa faqaala markaasu wuxuu yidhi inakum satalqawna bacdii ahara idinku waxaad la kulmi doontaan ansaarig ansaar buu la hadlayaa aniga dabaday eex baad la kulmi doontaan fasbiruu iska sabra xataa talqawna cala alxawd ilaa aad xawdka igagala kulantaan iska sabra oo iska dulqaata muttafaqun caleyh xadiidkan kada waxaad moodaan ninkan kada hadalkiisa iyo jawaabka nebiga caleyhi salaatu wassalaam inayna isku toosnayn waana isku toosayiin sidaa runtaa li'annuu ninkan kadu waa ceed sheeganayaayo allahu alayh waali wasalam yaa rasuula allahi miyaadan shaqo ii dhiibaynin hebelba waad u dhiibtay markaasuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh waali wasalam hadalkan kada uu ku yidhi oo uu yidhi eh, aniga dabaday waxaa jiri doonta eex eh, baa dhici doonta eh, oo waa laydinka exan oo xuquuqdiina laydin ogolaan maayo nimanka qureysheeda madaxda noqon doonaa waa idinka exan doonaani iska sabra ilaa aada qiyaamaha xawdkayga igala kulantaan marka siday isu siday isu waafaqsan yihiin labadaa hadalna waxa weeyaan ninkan kadu eex buu tabanayaayo hebel shaqaa la siiya ana laiima dhiibin buu leeyahy marka in laga eexday buu tabanaya markaasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam uu ku leeyahay eexi ma jirta hadda laakiin waa jiri doontaa hadda ninkaa shaqada aan u dhiibay inuu ugu munaasabsan yahay daraaddeed baan ugu dhiibay mooyaane isaga uula eexday ma aha laakiin eexi waa dhici doontaa waqtigeeda marka la gaadho kolkaasun waxba ha eed sheeganin oo haysaxumaynine iska sabra aakharaad abaalgudkeeda helaysaani wa usaydu bidami اlhamza wa xudayr bxaa'in muhmalatin madmuuma xa aan dhibic lahayn oo godan iyo wadaadin mucjamatin maftuuxa xudayr weeyaan labadaba waa siqaةu tasgiir wallahu aclam wa can abi ibraahim marka xadiidkan kada hadda aan soo dhaafnay iyo xadiidkii ibnu mascuud ee ka horreeyey labaduba waxay ku saabsan yihiin dadka ee maxkuumiinta ahee la xukumo inay dhibaatada ku dhacaysa iyo cadaalada darrida ay kula kacayaan xukaamtooda ay kula kacayaan inay isaga sabraan ay u dulqaataan oyna waxba aanay ku kicin leanno iyaga hadday ku kacaan dhibaato ka fadlo badan baas ayaa dhacaysa oo halaag daran iyo balaaya ka dhacaysa kii ka horreeyey cumarna marka wuxuu ku saabsanaa isaguna dadka madaxduuhu adab darada kaga imaanaysa dadka muxuu ahaaye caqli darra ay u geynayso iyo jaahilnimo iyo badannimo ay u geynayso inay u dulqaataan kii isagu eh, adab darre iyo iska yeelyeel isagoo wax garanayo oo ilbaxa isagu isaga yeelyeelaya kaasu in la adbiyaabu mudanaya laakiin qofka jaahilnimo ay ka keentay sidii ninkii cuyaana ibnu xusn oo kale isagoo in la isaga dulqaato wa can abi ibraahima cabdillaahi bni abi awfa almusaniyi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam fii bacdi ayaamihi maalmihiisi yani dagaaladiisa midood allatii laqiya fiiha alcaduw ee cadowga uu la kulmay uu intadara sugay dagaalka bilowgiisii buu dib u dhigay xataa idaa maalat ishamsu markay qoraxdu zuushay ee qalloocatay ee xagga galbeedka ay u badatee duhurka uu galay buu qaama fiihim isdhex taagay dadkii isdhex taagay oo uu guubaabinaya intuuna dagaalka bilaabin buu duco iyo guubaabin isku daraya fa qaala markaasu wuxuu yihi yaa ayuha annaas wardadiihow laa tatamanaw liqaa'a alcaduw ha jeclaysanina cadowga la kulankiisa oo intaydan weli iska hor imaanin waxba fudfudayd iyo firqfirq iyo hala imaanin oo allo ayaan badana maanta iyaa muxuahay haddaan isheli iyo walle maanta haddaan iska hor nimaadno inuu waxaan ku dhigo waa la arki lahay waxyaala sidaas oo kale iska ilaaliyo was'alu اllaha alcaafiya allana weydiista balaayo la-aan alle balaayo la-aan weydiista balaayada ha jeclaysanina haddaed cadowga kulantaan waxaad noqonaysaan isma garanaysaan fa idaa laqiitumuuhum markaad la kulantaan fasbiruu markaasuu sabra waclamuu ogaada ana aljannata taxta dilaali suyuuf jannadu inay ku hoos jirto seefaha harkooda ay ku hoos jirto taa ogaada sabra marka kanuu wuxuu ku saabsan yahay dagaalka dhibaatadiisa in lagu sabro laakiin horta hore intaan weli dagaalkii aanu dhicin waa inaan waxba la jeclaysanin cadowga la kulankiisa iyo dagaal inuu dhacaya la jeclaysanin laakiin kolka arrintu ku qabsato nin raga aada noqoto uma qaala nabiyu sala allahu alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi allahuma munazil alkitaab allow midkii kitaabka soo dejiyayow wa mujri asaxaab daruuraha allaha socodsiiyow wahaazima alaxzaab colalka midka jebiyow ihzimhum allow jebi wansurnaa calayhim naga taageer muttafaqun caleyhi wabillahi towfiiq marka waxaa wey xadiidkan kadu aadaabta dagaalka aadaabta dagaalka saddex shay oo ka mid ah ayuu kulansaday midda hore waxaa weeyaan waqtiga dagaalka la bilaabayo in lagu hagaajiyo awqaat اlkhayr awqaadda samada albaabadeedu ay furan yihiin ee waqtiga cibaadada ah in lagu hagaajiyo midda muslimiinta ay cibaadaysanayaan ay ducaynayaan ee ay u ducaynayaan mujaahidiintooda u ducaynayaan midda kalena waxaa weeyaan in jeiska la guubaabiyo markaan mxua dagaalku intaanu bilaabin oo la dhiirigeliyo oo loo khudbeeyo oo madaxdooda iyo culammadii ila socotay iyo ay khudbeeyaan waxaa jiri jiray marka dad waacideen ahoo jeiska inay xamaas geliyaan oo dhiiri geliyaan kolkii dagaalada la gelay iyo ula socon jiray baa jira midda kale ee saddexaadna waxaa weeyaan in la duceeyo kolkuu dagaalka uu bilaabanayo ila lijaaba ayay ka mid tahay waqtiyaalka ducada aan la radin bay ka mid tahay xadiidkuna oo mutafaq caleyhi isna wuu wuxuu kusoo noqon doonaa raqam alf wa hulhumiya arbaca wa cishriin baabu sidqi runta run sheegidda qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha wakunuu maca asaadiqiin aayaddaasuna waa tan soo maray sababkay kusoo degtay iyo aan kusoo maray xadiidkii kacb ibni malik radi allahu canhu ee dheeraa baan kusoo maray marka allena wuxuu leeyahay dadkiina mu'miniinta oo alla ka baqo oo dadka runley runlowyaasha a la jira yacni runta sheega oo ka mid noqda wa qaala tacaala wالصaadiqiina wالصaadiqaat dad uu ammaanaya alla subxaanaه wa tacala in almuslimiina wاlmuslimaat wاlmu'miniina wاlmu'minaat uu goortii dambena aayadda dhammaadkeedana ku sheegay ajriga iyo wanaagga u diyaariyey iyo wuxuu ku soo daray dadka ragga runta sheega iyo naagaha runta sheega marka awsaaftii uu alle ku ammaanayay dadka mu'miniinta ah ayay runtu ka mid tahay ee ay ku mudaanayaan ajriga weyn wa qaala tacaala falow sadaquu llaha lakaana khayran lahum hadday alle run u sheegi lahaayeen oo waxay ugu ballan qaadeen ay ka dhabayn lahaayeen ayaa u fiicnaan lahayd marka runta waxyaalaheeda anwaacdeeda ay ka mid tahay wixii qofku ku ballan qaaday oo uu fuliyo wa ama alaxaadiiثu faاlأwl can ibni mascuudi radي allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalيyh wali wslama qaal ina الصidqa yahdi ilى اlbir runtu waxay qofka u hogaamisaa beri beriguna waa kelima shaamil oo khayr oo dhan inuu qof khayrla ah uu noqdo ayay runtu u keentaa wa ina albira yahdi ila aljanna baarinimadii iyo khayr falidii iyo ixsaankuna wanaag falidduna waxay qofka u hogaamisaay oo gaadhsiisaa janna inuu galo marka sidaas macnaheed wuxuu noqonayaa inay runtu jannada sabab u noqoto leanna shaygii jannada sabab ahba iyadana sabab u noqonaysaa waina arajula layasduq nin baa run sheega xataa yugtaa runtown hadiya goor ku dadaalaya beenta iska ilaalinaya xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa ilaa alla lagaga qoro runlow marka runtu waxay kamid tahay waxyaalaha la kasban karo ayay ka mid tahay oo horta hore qofku uu ku dadaalayo oo uu iska doondoonayo horta tabci bay unoqonaysaa noqonaysaayo been sheegba aanu aqoonayn kolkaasoo alla runlow loogu qoraya waina alkadiba yahdi ila alfujuur beentuna waxay qofka ku hanuunisaa oo gaadhsiisaa oo u hogaamisaa faasiqnimo faasiq inuu noqdo wa ina alfujuura yahdi ila annaar faasiqnimaduna waxay qofka ku hanuunisaa oo ku hogaamisaa oo gaadhsiisaa naar wa ina alrajula layakdib ninbaa been sheega xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilaa alla agtiisa beenta uu ku dadaalayo kaftan iyo wuxuu ka galaba been buu iska sheegaya oon iska ilaalinaynin ilaa goorta dambe dabci ay u noqoto beentii oo runbaba aanu aqoonin oo beenlow alla agtiisa lagaga qoro muttafaqun calayhi waa isna wuxuu kusoo noqon doonaa raqam alf wa khamsamiya اثنين وأربعين الثاني xadيidka labaadna عن أbي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قاaل xفظت من رسuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka alle waxaan ka xifdiyey dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk faina الصدقa طمأنينة والkdiba riiba taasaan ka xifdiyey waxaa la weydiiyey ninkan alxasan bn cali bn abi طaalib radi allahu canهuma oo xafiidkii rasuulka salى اllahu عalayh wali wasalam waa axadu rayxaanatay ayaa nin la dhihi jiray abulxawraa isacdi yaa weydiiye wuxuu yidhi rasuulka sal ly sl waxaad ka maqashay ma jira leanna xasan waa dacyaraa markuu rasuulku geeriyooday alayh isalaatu wasalaam sideed jira meelahaasuu ahaa markaasuu yidhi saddex arrimood ayaan ka xifdiyay rasuulka sal allau alay wasalam oo tanu ay ka mid tahay dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki geliya iskaga tag ilaa maa laa yariibuka waxaadan shakiyanaynin xaggiisa u leexo oo wixii aada shaki kaa galoo dhan ba iska daa wixi shaki kaa galin waxaan shaki kaa gelaynin baad helaysaa waxaas hadduu yahay wax xoolo ah ama wax cunto ah ama wx hadal ah uu yahayba wixiiba aada shakido talo waxanu muxuu yahay ma xalaalba ma xaraamba iska dhaaf wax waadix oo shaki aanu kaa gelinayn wax kaloo dhan iska dhaaf fa ina sidqa طumaأniina runtu waa qalbi xasilid weeyaan oo qofku markuu runta ku waramayo qalbigiisu waa degan yaho waa xasilan yahay walkadiba riiba beentuna waa shaki shaki iyo qalaq ayaa qofka muxuha qalbigiisa ku jira oo markaa uu waramayo hadduu qalbigiisa u fiirsado markuu beenta sheegayo qalbigiisa iyo boodbood iyo cabsi cabsi iyo waxaasaa ku jira waxay yidhaahaan maxkamadaha iyo baarlamaanada iyo reer galbeedka teknolojiyada aada ugu horumaray baa waxaa jira aalaad qofka markii istijwaab lagu samaynayo ee wax la weyweydiinayo ee ama boolis uu maraan marayo ama maxkamad ama guddi baarlamaan iyo waxyaala sida xataa madaxweyneyaashooda ee waxaa la weydiinayo inuu runka sheegay iyo in kale la kala ogaanayo waxaa jira qalab faraha loo geliyo qalabkaasu marka qof wuxuu la shaqaynaya qofka maskaxdiisa iyo wadnihiisa iyobuu la shaqaynaya marka kolkii ninkaas hadduu been sheego nal gaara baa daarmaya kolkaasaa la garanaya marka inuu been sheegay leanna wuxuu ka qabanayaa qalbigiisa iyo jidhkiisa suu noqonaya buu ka qabanaya saasuu marka nabiga alay sala sl uu leeyahay waxaa weeyaan kolkuu qofku run sheegayana naftiisu waa degan tahay markuu been sheegayana shaki iyo waxaa ku jira iyo muxuu ahay diraab ayaa gelaya xadiidkana waxaa wariyay tirmidiyu wa qaala xadiidun صaxiix xadiid صaxiixa weeyaan buu yihi waa sidaa uu sheegay oo sheekh alalbani waa saxiixiyey fi صaxiix jaamic صaغيir wa fi irwaaء اlhaliil qowluhu yariibuka waxaa wey huwa bifatxi اlyaai wadamihaa yariibuka iyo yuriibuka labadaba waa la wariyey wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay utruk maa tashuku fii xillihi iskaga tag wixii aad xalaalnimadiisa shakido wacdil u leexo ilaa maa laa tashuku fiihi waxaadan shakiyaynin wixii aad shakido o dhan iska dhaaf marka waxaa weye xadiidkankooda wuxuu ka mid yahay min jawaamici kalimihi sala allahu alayh waali wasalam hadallada murtida ee nabiga calayhi salatu wasalaam uu siiyey ee erey keliya uu macaani badan kusoo kulminayay buu ka mid yahay oo warac oo dhan ayuu xadiidkan kada gaaban ku ururiyey marka qofku hadduu wax alle wuxuu shakiyo oo dhanba uu faraha ka qaado wax xalaalnimadiisa uu hubo uun keliya ku gaabsado warac ka maqanu ma jiro xadiidkana marka wuxuu ku soo noqonayaa raqam خمسمية ثaلaaثة وتسعين الثالث عن أبي سفyان صkر بن أمyة صkر بن حرب بن أمyة رضي الله عنه fii xadiidihi طawiil fii qisati hiraql xadiidkiisa dheer oo dherar badan oo qisadii hiraqle ku saabsan yaa waxaa ka mid ahaa qaala hiraql hiraqli inuu yidhi kow iyo toban su-aalood hiraqle marka wuxuu ahaa boqorkii boqorkii ruum buu ahaa boqorkii griega ayuu ahaa marka warqad buu u qoray nebigu sala allahu aleyh waali wasalam warqaddii markuu u qoray nebigu sala allahu alay wasalam ayuu baaritaan sameeyey marka safar abu sufyaan uu ku jiro oo dhulkiisa joogay ayuu yidhi hal iigu yeedho markaasuu abu sufyaan waraystay oo koo iyo toban su-aalood buu su-aalay koo iyo tobankii su-aaloodna markuu si saxa ah ugaga wada jawaabay ayuu natiijo ka qaatay oo ninkaa nebinimaduu sheeganaya inay runti tahay ayuu qiray marka su-aalihii baa waxaa ka mid ahaa famaadaa ya'murukum muxuu idin faraa yacni nebiga sal l slm buu ka wadaa qaala abuu sufyaan abuu sufyaanna wuxuu yidhi radia allahu canhu oo kolkaa mushrig ahaa oo aada iyo aada nebiga u necbaa baa wuxuu yidhi qultu waxaan dhahay yaquulu wuxuuna dhahaa ucbudu llaha waxdahu walaa tushrikuu bihi shay-a alla caabuda keligiis oo waxba ugu shariig yeelina watrukuu maa kaana yaquulu aabaaukum ma yaquulu aabaa'ukum iskaga taga waxay aabbayaalkiin samayn jireen ee dhihi jireen oo asnaamta iyo waxyaalaha ka taga wayaamurunaa bisalaati wuxuuna faraa salaad wasidqi iyo run sheegid waalcafaafi iyo dhowrsani xaraamtii waxyaalaha laiska ilaaliyo wasila iyo qaraabo xidhiidhin waxyaalahaasuu na faraa muttafaqu caleyh marka waxyaaluhu nebiga calayh isalaatu wasalaam uu farayay baa ka ahayd run sheegidda alraabicu can abi haabitin waqiila abi saciid waqiila abilwaliid sahl bni xunayfin radia allahu canhu wahuwa bedriyun radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa jihaadkii beder raggii ka qayb galay buu ka mid ahaaye ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaal man sa'ala allaha tacaala qofkii alla su-aalo weydiista ashahaadata shahiidnimo shahiidnimo inuu ku dhinto qofkii alla weydiista bisidqin run run ay ka dhab tahay oo aan afkan ay ka dhihin qalbiga ay ka tahay ballagahu allahu alla wuxuu gaadhsiiyaa manaazila shuhadaa'i darajada shahiidiinta ayuu wa wain maata calaa firaashihi xataa gogashiisa baa ku dhintay hadduuna dhimanin kole ku tahay ajri shahiidiinta buu alla siinayaa waxaa rawaahu muslim muslim baa xadiidkan wariyey wuxuuna ku imaan doonaa raqam alf wa hulhumiya waaxid wa cishriin buu kusoo noqon doonaa mar laba alkhamisu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali rasuulka allah wuxuu yidhi gazaa nebiyu min alambiyaai salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim waxaa duulay nebi ambiyadii alle ka mid ah ayaa duulay nebigaana waxaa la dhihi jiray yuushac ibnu nuun baa la dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa nebigii muuse ka dambeeyey muuse markuu dhintay bani israa'iil loo soo saaray ee beledkii muxuu ahaa muuse hortii hore la faray inuu qabsado ee ay ku diideen ee tiiha marka lagu xukumay ninkii goortii dambe bani israa'iil hogaamiye ee qabsaday buu ahaa qisadii uu ku qabsaday baana tantada ah nebigaasaa marka duulay fa qaala liqowmihi dadkiisii buu wuxuu ku yidhi laa yabacnii laa yatbacannii yaanu isoo raacin rajulun nin malaka budca mra'atin hantiyey haweenay farjigeed mulkiyey yani oo haweenay nikaaxsaday wa huwa yuriidu an yabniya biha oo rabana inuu arooso walamaa yabni biha aan welina aroosanin kaasu yaanu isoo raacin qalbigiisu ilama jira islaamtiisibu la jiraaye yaanu isoo raacin qof alla qofkii wax ka dambeeyo oo gadaal wuxuu jiidanaya oo dhan buu iska reebaya intii niyo jihaadka keliya u haysa ayuu leh intaasoo isoo raacdo walaa axadu nina yaanu isoo raabin banaa isoo raacin banaa buyuutan gurya dhistay lam yarfac suquufahaa ama suqufahaa suquufaha saqfiyaalkeedii ee muxuu ahay aan dadin oon saarin wixii lagu dadaayey walaa kaasuna marka guryihii iyo ka qabyada ah iyo waxaasoo qalbigiisu la jira walaa axadu nina yaanu soo raacin ishtaraa iibsaday hanaman ari iibsaday aw khalifaatin ama rimay iibsaday xoolo riman iibsaday wa huwa yantadiru awlaadaha isaguna sugaaya dhalmadeeda xoolihii marka u dhali lahaa ee gudankeedii waxaasiyaba isna qalbigiisa la jira kaana yoon isoo raacin saddexdaasba hayga hadheen kolkay marka saddexdaasba u iska reebay oo intii saafiga ahayd ee dagaalka keliya niyadooda ay ku saabsanayd uu la soo baxay fagazaa waa soo duulay fa danaa wuxuu u soo dhowaaday min alqarya tuuladii uu ku socday ariixa ayuu soo ku soo dhowaaday salaata alcasri waqtiga salaada casar aw qariiban min dalika ama markaas marku dhow maalintaasuna maalin jumcadeed ba ahayd marka haddii waktigana waa gaaban yahay haddii sabti ay gashana sabtida dagaalkii oo shaqadoo dhanba mamnuuc bay ka ahayd markaasuu wuxuu ka baqay isagu oon magaalada qabsashadeedii dhammaystirin hadday sabtida ka soo gasho inay gaaladu kolkaas diyaariyaan oo isnidaamiyaan oo dhibaato kale marka uu kala kulmo axadda markii uu dagaal galayo faqaala lishamsi qoraxdii buu ku yidhi innaki ma'muuratun wa ana maamuur adugu waad amran tahay anna waa amranahay socodkan aad adugu socoto amar allaad ku socotaa aniguna muxuaha jihaadkan kada aan wado amar allaan ku wadaa allahuma xbisha calayna allow noo jooji faxubisad waa la joojiyey qoraxdiiba alla u joojiyey xataa fataxa allahu calayhim ilaa uu alla uga furay oo ka qabsadeen fajamaca alghanaa'ima haniimooyinkii buu soo ururiyey fa jaa-ad way timid yacni naar dabkii buu ka wadaa ummaddantada intii ku horeysa hanimadu umayna bannaanayn ambiyada ambiyooyinkii calayhim asalaatu wasalaam iyo ummadahoodii hore hanimadu umayna bannaanayn sida axaadiid kaleba uu ku caddeeyey nebigu calayh isalaatu wasalaam oo waxyaalaha uu la dheeriyaha lagaga fadilay rusushii hore ee ummaddiisuna ummada hore ee la dheertay bay ka mid tahay in hanaa'imta loo xalaaleeyey marka waxay ahaan jireen dadadkii hore markay intay jihaadaan ay gaaladii jebiyaan wixii sidii bay yeeshay fajaad way timid naartii baa timid litaakulahaa inay cunto haniimada falan tadcamhaa ma ayna dhadhaminin oo ka noqotay fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi inna fiikum guluulan khiyaana idinku jirta waxaan loo aqbali waayey marka alla uu aqbali waayo naarta alla uu soo diri jiray ay uu cuni weyday khiyaanad gasheen khiyaana idinku jirta falyubaayicnii min kulli qabiilati rajul qabiilo walbaba nin ha igala mubaayacoodo hay gacan qaado kolka mubaayacada la samaynayana waa la iska canqaadi jiray falaziqad waxay ku dhegtay yadu rajulin biyadihi nin gacantiba nin qabiilo mil nin qabiilo walbaba ninba iska soo saarto ninkaas hala mubaayacoodo ninka marka yani sidii lagu soo saaraya weeyaano mucjizo nebigaas alla uu siiyey weeyaano nin gacantiisa marka gacantii nebiga ku dhegtay ka foqi weyday fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yihi fiikum اlguluulu idinkuu guluulku idinku jira qabiiladiina faltubaayicnii qabiilatuka qabiiladaada oo dhan hayla mubaayacato hay wada gacan qaadeen falaziqad waxay ku dhegtay yadu rajulayni aw halaaثa biyadihi laba nin gacantood mise saddex nin gacantood oo qabiiladii ka mid ayaa gacantii nebiga ku dhegtay fa qaala markaasuu yihi fiikum اlguluulu idinkuu guluulku idinku jira idinka way saddexdiina nin fa jaa-uu waxay keeneen bira'sin mihli ra'si baqarati min adahab madax oo dahab ahoo neef lo-a madaxi le-eg oo kale dahab weyn oo neef lo-a madaxi le-eg oo ay qarsadeen ayay keeneen fa wadacahaa wuu dhigay oo hanimadiibuu ku daray fa ja'at innaaru dabkii baa yimid fa akaladhaa way cuntay hanimadii bay cuntay falan taxila alghanaa'imu liaxadin qablana hanimooyinka umayna xalaal ahayn qof naga horeeyey uma axala allahu lana alghanaa'ima alla hanimooyinkii noo xalaaleeyey lamaa ra'aa wa wacajzanaa markuu arkay daciifnimada iyo tabaryaridayada yuu alla noogu icaaneeyo noo xalaaleeyey fa axallahaa lanaa waa noo xalaaleeyey muttafaqun calayhi marka waxaa weeyaan runta hadalka keliya ma noqotee ficilkana way noqotaa ficilkana way noqotaa nebigaasi wuxuu u leeyahay nin sidaas iyo sidaas iyo toonayaanu isoo raacin ka dhab ma aha marka qalbigiisa jihaadkan kada u socdo muxua ismale ficilkiisa qalbigiisa aan islahayn marka waxaa weye qof saadiq ahoo ficilkiisu uu qalbigiisa waafaqsan inuu yahay qof kale yaanu isoo raacin buu ka wada xadiidkan waa mutafaq caleyh alkhalifaatu bifatxi اlkhaءi اlmucjamati wa kasri اlam khalifaat layidhaha jamcu khalifa wahiya naaqaة اlxaamil hasha riman ayaa khalifa la yidhaahaa asaadisu can abi khaalid xakiim bni xizaami radia allahu canhu xakiim ibni xizaam ibni khuwaylid weeyaan alasadi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa albayicaani labada wax kala iibsadayu bilkhiyaari khiyaar bay ku sugan yihiin oo mid waliba waa ka noqon karaa iibkii maa lam yatafaraqa intayna kala tegin meeshii ay wax ku kala iibsadeen ama dukaan ha ahaado ama meel kale ha ahaado intay wada joogaanba iibkii weli ma laazimin oo qof waliba waa ka noqon karaa fa in sadaqaa ilaa inay beecu lkhiyaar inuu noqdo mooyaane kala dooro kolkii la kala iibsada haddii yidhaaho waa kana kala dooro lacagtaadiina waa tan badeecadii aada qaadatayna waa tana kala dooro badeecadaan doortay haddii uu yidhaha khalaas iyaduna ka noqod ma haddii meeshii lagu kala tagana oo alaabtii intuu la tago kolkuu gurigiisii geystay islaantii intay kusoo qaylqayliso oo soo celiyana marka isagana ma leh waa iibkii waa laasimay laakiin intii meeshii la wada joogo qof waliba waa ka noqon karaa laakiin ma ogolaanayaan ganacsatada jaahiliinta ahee waktigan kada jooga ogolaan maayo maanaa ku qasba hadaa lacagtaada waa kan buuggaaban ku qoray saan waariga tag saasuu dhahaya qaala ah, ah, fa in sadaqaa hadday run sheegaan run mid waliba hadduu badiicadiisa ka sheego wabayana ay caddeeyaan oo xaqiiqadii ay sheegaan oo qof waliba wuxuu ceeb uu leeyahay uu sheego buurika lahumaa fii baycihimaa iibkooda alla waa u barakaynaya alla waa u barakaynaya oo ku qaboobayaan oo ku faa'iidayaan wain katamaa hadday qariyaan wakadaba ay been sheegaanna muxiqad barakatu baycihimaa iibkooda barakadiisa alla waa tirtiraa muttafaqun caleyh taasna marka waxaa lamida dhaarta beenta iyo waxaasaa lamida oo waa ka xadiid dhahaya dhaarta beentiihii badeecadana way iibisaa barakadana way tirtirtaa marka qaar badan oo ganacsatada zamankadiihi waxay la faaidi waayeen oo ay u khasaaraan beenta iyo qishiga iyo waxyaalahaas ay wax ku iibinayaane dadka muxuu ahay ay u qarinayaanay runta ka sheegaynin hadday runta sheegi lahayn rasuulka alla sal ly sl wuxuu ugu ballan qaadayaa inay faaidi lahaayeen baab lmuraaqaba muraaqaba waxaa weeyaan waa kontaroolid ama ilaalin yani alle subxaanahu wa tacaala inuu muraaqabeeyo qalbigiisu had iyo goor alle uu la jiro oo alla inuu ilaalinayo muطalic uu yahay oo qalbigiisa ku ogaado oo alle uu ka digtoonaa kaasaa laga wadaa qaala allahu tacaala aladiina aladii yaraaka xiina taquumu wataqalubaka fi الsaajidiin watawakl calى اlcaziizi الraxiim aladii yaraaka xiina xiina taquum allaha ku arkaaya markaad tukanayso iyo wa taqalubaka fi saajidiin kugadgadoonkooda aada dadka tukanaya ku gadgadoomaysa ku warwareegayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa ayuu muraaqabayn jiray oo mxua tahajudkoodii iyo habeenkii uu hadba qolo dhegaysan jiray o u tegi jiray oo allaha waqtigaas aada tukanaysa iyo waqti aad ku wareegayso dadka muslimiinta ah salaadoodii iyo waxyaalahaas aad controlayso ku og allaha isku hallee waa la leeyahy subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wa huwa macakum aynamaa kuntum alla wuu idinla jiraa meel alle meeshaad joogtaanba meeshaad joogtaanba alla waa idinla jiraa marka waa inuu qofku ogaado meel all meeshuu joogaba in alla uu arkaayo alla uu la socdo marka maciyadantada la sheegayaayo waa qur-aanka ay ku fara badan tahay alla dadka sidaasa buu la jiraa iyo alla waa idinla jiraa iyo ay ku fara badan tahay macnaheeduna ma aha alla subxaanahu wa tacaala bidaatihi inuu khalqigiisa ugu dhex jiro oo dhulka uu la joogo ma aha alla subxaanahu wa tacaala khalqigiisa oo dhan waa ka sarreeya waa ka baxsan yahayo carshiga dushiisa ayuu jira alla subxaanahu wa tacaala marka maciyadaa la sheegayaayo waxaa weeyaan maciyat alcilm maciyo caam ah baa iyadu jirto oo waa tanoo kale marka la leeyahy alla waa idinla joogaa meeshaad joogtaanba macnuhu waxa alla waa idin og yahay oo cilmigiisa alle kama qarsoomi kartaan waana idiin awoodaayo alle subxaanahu wa tacaala iskama celin kartaan oo kama dhuuman kartaan wa qaala qaala tacaala in allaha laa yakfى calayhi shayء fi اlardi walaa fi الsamaa alle kama qarsoomayo wax oo cirka dhulka jooga ama cirka joogaaba wax xagga sare jira wax xagga hoose jira midna wa qaala tacaala ina rabbaka labilmirsaad alla wuxuu ku jiraa cimilada ayuu ku jiraa mirsaad waxaa la yidhaha meelaha wax lagu gaado ee sida muxuha bahalka iyo cadowga iyo meesha loo gale ee la isugu qariyo ee markuu soo mara marka la toogto kaasaa mirsaad kaasoo kalea lagu magacaabaa marka yani waxaa weyaan alla idinkoon arkaynin ayuu isagu idin arkayaa وqاaلa تaعاaلى يعلم khائنة الأعyuن وma تخفي الصدور alla waa og yahay isha khaaئnada ah iyo waxa qalbigu uu qarinayaba waa og yahay isha khaaئnada marka waxaa weeyaan inuu qofku markay dadku arkayaanna uu xaaraamta naagaha iyo feerfeerintooda iyo iska ka jeedsado hoos u foorarsado kolkay dadku ay ka jeedsadaanna wuhuu qoorhka ka fiiriya kaasoo kalea la yidhaha marka qofka dadka khiyaamayaayu ee dadka iska qarinaya dadka ka xishoonayo alla waa ku og yahay inaad khaa'in tahay oo ishaada aad xaaraamta ku fiirinayso kolkaynay dadku ka arkaynin والآياaت في الbاب كثيرة معلومة وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسuuل اللahi صلى الله عليه وآله وسلم mar anagu aan fadhinay rasuulka alla sala allau alay slam jirkiisa aan fadhinay daata yowmin maalin iطalaca calaynaa waxaa nagu soo baxay rajulun nin baa nagu soo baxay malag yani nin iska soo dhigay buu ahaa shadiidu bayaadi hiyaab oo dharkiisa caddaankiisa uu daran yahay aada u dharcad dharkiisu nadiif aada u yahay shadiidu bayaad sawaadi shacar timaha madowgooduna uu